بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنك بالله بين آيات أفرتني اللح إلى آيات اللحدني يصدح سورة العنكبوت نبي الله محمد waxaa lagu yiri aayadii hore utlu aqri ma uhiya ilayka min alkitab wixii lagu waxyooday oo kitaabka quraanka kariimka aqri oo dadka ku dul aqri oo adigu ku wardi waaqimi salaata salaadana ogo siday ahayd ula imow marka nabiga amarkaa marka la siinayo ummadiisu usoo gudbinaya ina salaata salaaduhu tanhaa waxay ka nahayiin can ilfaxshaai waalmunkar xumaanta xun iyo munkarkay ka nahyey waladikrullaahi akbar wallaahu yaclamu maa tasnacuun allah wuxuu leeyahay edab kala laina siin walaa tujaadiluu hala murmina hala doodina ahlalkitaabi dadka ehlukitaabka yahuudi iyo nasaara ilaa bilatii doodii mooye hiyo iyadu axsan u fiicnay ila ladiina kuwii mooye dalamuu dulmi sameeyey oo minhum iyaga ka mid a ah, oo kuwa hadalka waa lagu adkayn ee dood dabacsan lagula doodi maayo waquuluu dhaha aamanaa waan rumaynay biladii allihii aamanaa waan rumaynay biladii qur-aankii unsila ilayna annaga soo dejiyey waunzila ilaykum idinka laidinku soo dejiyey ilaahuna ilaahayaga iyo ilaahukum ilaahinuna waaxidun mid kaliya weye wanaxnu anaguna lahu allaha inoo wada ilaaha muslimuuna waanu hogaansannahay allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay dadka ehlu kitaabka ah dood adag ha kula doodina si dabacsan ula dooda laakiin kuwa dulmi sameeye oo yar gaalnimadu ku weynta dulmiga sameeyey dee kuwa waa laiska celin afkaa laiska celin af marka ayadan markii soo degeysay dagaal ma jirin jihaadka weli lama sharciyeynin qolyaa waxay leeyihin waa la lama nasakhin mar kasta loo baahdo dooda dabcsan waa loo baahan yahay nabiyullaahi maxamed baa wuxuu yidhi laa tusadiqu ahlalkitaab qoladan ehlu kitaabka bilmatel yahuud oo kale yaa towreed luqada cabraanigay ku qori jireen markaasay dadka islaamka carabiga ugu sharxi jireen bal kitaabka iyagu waa sidan waa sidan markaa nabigaa wuxuu yidhi laa tusadiquu ahlkitaab walaa tukadibu habeeninina hana u rumaynina maxaa yeele inuu waxaanu xaq yahay baa suuragala haddaad beeniso haddaad rumaysana inuu been yahay baa suuragala markuu nabigu sidaa yidhi ee aayaddani soo degtaalay marka waxaa ka mid a dabacsanaanta kii naloo soo dejiyey iyo kii liidinku soo dejiyey labadaba waan rumaynay sidaa yani waxay idiin sheegaan idinsoo hordhigaan waa run hadhihina waa beenna hadhihina waxaad tidhahdaan anigu diinahoo dhan waa rumaysan lahay intaa keliya dhaha isku ilaahna weynuna maxay kula tahay markaa ah, nin nin dadkan kiristaanka ah ku yii inala degan yaan maalin waxoogay u sheegay war allah waa keligii ku idhiyo warin isku ilaah baynu caabuday idaa buu igu yidhi isku ilaah baynu caabuday buu igu yidhi marka gaaladu waxay rumaysan yihiin khaaliqnimada way rumaysan yihiin iyo waa sifatu rabbiga waxaa la yidhaha sifatu ficil sifada ilahnimada sifada alla u khaaska ayna rumaysnayn marka dadka hadda islaamka ahee dacwada wada dadka aan islaamka ahayn si dabacsan bay ula hadli oo dabacsan oo aan qalaf bay ula hadlayaan waxay iyagu u sheegaanna waa beentaa la dhihi maaye anigu wixii diina waan rumeeyey baad dhihi markaa inuu soo dabcaa laga yaaba oo soo dhowaado walaa tujaadiluu hala doodina murmina ahlalkitaabi kitaabka dadka u ehelka ah ilaa bilatii doodii mooye iyo iyadu axsanu fiicnayd dood aan eris lahayn oo ruuxa aan fariirinaynin oon cayna ku ahayn ila ladiina kuwii mooye dalamuu dulmi samayuminbiya ka mid a ah, kuwa iyaga hadal adag baa lagula hadlay waquuluu dhaha aamanaa waan rumaynay biladii kitaabkii unsila ilaynaa annagana lagu soo dejiyey waunzila ilaykum idinkana laidiin soo annagu kutubtao dhan waan wada rumaynay ilaahunaa ilaahayaga iyo ilaahkum ilaahna waaidun mid kaliya wey isku ilah baynunahay balaan meel dhexe isugu nimaadno wanaxnu anaguna lahu allahaasaan muslimna u hogaansannahay de anaga diintayadii wataa ilaahaasaan raacsannahay de waxay nala quman inaad nala aragtaan hadal dabacsan baa lagula hadlaya kuwa qalafka iyaguba qalafnimada la yimid mooye kuwa iyaga hadal kulul baa lagula hadlaya wakadaalika sida ummadihii hore iyo ambiyadii hore loogu soo dejiyey yan anzalnaa ilayka ugu soo dejina alkitaaba kitaabka qur-aanka kariimka ah faaladiina kuwa aataynaahum ilkitaaba kitaabka aan siinay oo yahuud iyo nasaaro ah oo kitaab ka hor si dhaba u aaminsan yuminuuna bihi kan qur-aankana way rumaynayaan se wuu ku qoran yahay kitaabkanoo tilmaantiisii laha ku qoran wa min haaulaai kuwan waxaa ka mid a mushrikiinta ah man dad baa ka mida yuminuu rumayn sideedaba aayaatina aayadaha yaga ilalkaafiruuna gaalada mooye wax diidi karaa ma jiro qur-aanka kariimka ciddii intay dhegaysato lagu dul akriyaayo ma diidi kara wey waa usoo joogsanaya waa wax oo dhan baa lagu carayayo car suurad ka mida la kaaleelay marna car toban suuradood oo kamida la kaaleeyaalay marna car qur-aankan oo kale la kaaleeyaalay way keeni kari waaye marka qur-aanka ninkii wuu u macaanaanaya ninki qur-aanka akriya biml abujahl iyo abu sufyaan iyo waliid binu muiira yaa yidhi nin waliba wuxuu isyidhi bal ninkan maxamed wuxuu aqrii soo dhegeyso ismana oga waxay u dhabagaleen wadada markay soo kaxeen bay isaga soo dheen war maxaa meesha ku maxaa ku keenay waynaan dadka u sheegi haday dadku inaynu u tagna arkaan way raaceen saddex maalmood markay saa noqotay iyo maalintii dambe iyo isu yimaadeen maxaad ku aragteen baa nin maxaad ku aragteen de wax bashir ma keenin bay wax adal basharba ma aha bayni saasay qireen nimankii gaalada ugu waaweynaa abu sufyaan markii dambe u muslimay wakadaalika sidaan ambiyadii hore ugu soo dejinay yaan anzalnaa ilayka adiku ugu soo dejinay alkitaaba kitaabka qur ah faladiina kuwa ataynaahum kitaaba kitaabka aan siinay ahlu kitaabkii ee sida dhabtaa kitaabka hore u haysta aan muxarafka ahayn yuminuuna bihi kana way rumayn maxaa ay ku ogaayeen yuu nabiyulaahi maxamed leeyahay qur-aankuna leeyahay wa min haaulaai kuwa waxaa ka mida mushrikiinta ah man dad baa kamida yuminu rumaynaya bihi bilqur'aani rumaynaya kuwa laftooda qaar baa kamid aho qalbi dabacsano caqlilaho wax garanaya wamaa yajxadu ma diida biaayaatina aayadaha iyaga ilakaafiruuna gaalada mooye gaalada unbaa diida wamaa kunta ma aadan ahayn nebi maxamedow tatlu kii aqrii jiri min qablihi qur ka hor min kitaab wax kitaaba ma aadan aqri jirin walaa takuduhu kumana aadan qorin biyamiinika midigtaada wax kuma aadan qorin idan haddaad nin kutub hore aqrii jira tahay ama midigta wax ku qori jirtay lartaabalmubdiluuna baadil doonayaashu way ka shakiilahay nabiyulaahi maxamed weligii meel uma xeraynin oo kitaab u aqrii lama arag oo warqad u qori lama arag oo meel kale u aaday ma jirto afartankii sano halkan ku dhamaystay markaa de haddii isagoo kitaab iyo qoraal iyo wax samayn la arko waa wax meelo kale ka soo qoray way dhihi lahayd marka suuragal bayba ahaan lahayd inay ka shakiyaan weligii nebi maxamedo wax qori lama arag takudu biyamiinikana waa mid daanin yadiiru bijanaaxayhid in wey shimbir labadiisa garab ku duuli shimbirku labada garaboo kuma duulo midigtunba wax lagu qoraa sheekh baa beri igu yidhi sheekh baa yidhi buuli walaa takhuduhu biyamiinika midigtuunbaada wax ku qorini bidixdaas ku qortay yaa loo jeedaa nin waxa weye nin walba waa fikradiisa sida islaamku maray baynu maraynaa insha allah marka nabilah maxamed waxaa lagu yidhi kitaabkan ka hor kitaab ma aadan aqriin warqadna ma aadan qorin idan hadaad kitaab hore wadatay ama warqad qori jirtay way shaki lahayn waaba suuragalba markaa maxay hadda ka shakiy adoo meel kala tegay weli lama arag ninkii ummiga ahaa ee la jooga weli waxba qorin culamada mutaahiriintoo dambaa yidhi nabigu dambe farta wuu bartay ma aanu baran markii xudaybiya qoraalkii ballantii la kala qoranayay iyo bismi illaahi raxmaani raxiim maxamed maxamed rasuulullah baa lagu qoray cali bin abi aalib buu ahaa karaanigu markaasiin haddaad rasuul tahay horta bismi illaahi iska daa raxmaan raxiim iyo bismika allaahuma bay qoran jireen kaa qor bay dhahay haddaad rasuul tahay waan ku raaci lahayne lafdiga rasuulana ka go markaasuu nabigaa ku yidhi cali ka tirtir wuu diiday cali aniga farta isaar buur ma aqaanin nabiga qoraalka fartuu u saaroo nabigaa gacantiisa ku tirtiray wakataba bay marka riwaayooyinka qaarkood leeyihiin qoryaa taa daliishanay wakataba m riwaayada nabti waxaa wey amara wuu amray markaasaa la qoray sidii la rabay la qoray marka nabigu ma faraqoonin wamaa kunta ma aadan ahayn tatluu kii min qablihi kitaabkan horti min kitaaban wax kitaaba ma aadan aqriyin walaa takuduhu kumana aadan qorin biyamiinika midigtaad idan haddaad wax qori lahayd oo kitaab hore lagugu arki lahaa lartaaba mubdiluuna baadil doonayaashu waaba shakiilaan waaba suuragalba markaa bal eh huwa kitaabku aayaatun aayaday wey bayinaatun oo cadcad oo fii suduuri ladiina kuwii quluubtooda ku jira uutulcilmi cilmiga la siiyey wamaa yajxadu ma diido biaayaatina aayadaha yaga ila aalimuuna aalimuunta mooyaane meeshan waxaa looga jeedaa dadka caqliga leh oo muslimiinta oo kula jooga qalbiguba ugu jiraaba kitaabkani waxaa weeye kutubihii hora waxaa ku qoraa waa ummad anaajiilihum suduurahum diiwaankoodii iyo kitaabkoodu waa qalbigooda intaa malaayiin malaayiin malaayiin baa xifdisan beri bay gaaladu yidhaahdeen kitaabka qur-aanka hala gubo wixii qur la arka hala gubo nin baa yimid oo yidhi miyaad qalbigeyga ka bixinaysaan may hadee uma baahninba waxa weeye markaaba waa la diiwaangelinaya marka dadka cilmiga leh oo caqliga lehoo fiican ma aha ahlu kitaabkii hore ma aha dadka waqtigaa jooga nabiga la joogo muminiinta aha qalbigu qur-aanku ugu jiraaba bal wax isagoo inuu khalad yahay hadalkay daaya qalbigooda alla ku shubaya subxaana wa tacaala bal huwa kitaabka qur-aanka ihi aayaatun aayado weeye bayinaatun oo cadcad oo fii suduuri ladiina kuwii quluubtooda ku jira utul cilma la siiyey cilmiga la siiyey way xifdisan yihiinba wamaa yajxadu ma diido baayaatina aayadahayaga ila aalimuuna kuwa aalimuunta mooye qur-aanku dulmiga inta badan wuxuu isticmaalaa shirkiga marka nin mushriga ama waswaas qaba baa qur-aanka nin diidi karaa ma jiro waqaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiintii lowlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiye caleyhi nabiyullaahi yagu nabi uma yaqaanaane aayaatun aayado mishabihi maa lagaga dejiyo sidii nabi muuse ushii loo siiyey maska noqonaysay nabi saalix hashii loo siiyey carmaa ninkan ayad lagu soo dejiyo meeshunbuu inoo hortaagan yahay wuxuuna inoo sheeg sheegi aayad mu la yimaado mucjizad way garan waayeen mucjizad ugu badnayd yaa lagu soo dejiyey qul waxaad ku tidhaa inama alaayaatu aayadu horta cind allahi alla agtiisa anu ma hayo aayad mana keeni karo hadduu haduu alla inay maslaxa ku jirto og yahayna wuu keeni lahaa aayadda anuu reero aayadeed miihi la ima weydiiyo wainamaa ana anigu waxaan nadiirun dignin bixiya mubiinun cad anu kaasaanahay aayadaha allah haya allah hadduu doonana soo dejin hadduu doonana aan soo dejinayn aniga se dadka waxu sheegun baa laigu yidhi u aayadkeenba lima dhihin ligamaba rabo aayad aniga sidaa ku dheh baa layidhi waqaalu wuxuu yidhi lawlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiyey caleyhi calaa nabiyillaahi maxamed aayaatun aayado min rabbi maa laga soo deji sida ambiyadii hore loogu soo dejinayay qul waxaa tidhaa inamal aayaatu aayaduhu cind allaahi alla agtiisa wey anigu maba hayaba aayad wainamaa ana anigu waxaanahay keliya nadiirun muminanoo cad baan ahay anig waxba aayad laigama doono allah wuxuu leeyahay aayaddii mucjizadii wayba hortaalla way garan waaye kitaabkan sida dabacsan loo aqri ee xuruuftii ay yaqiineen ka samaysan oo carabi ay kulligood fusaxo tahay yaa boqolaal kun oo caraba yaa car isagoo kale la imaada la waayey oo hal midaho la yimaadeen hal ninahoo wax isagoo kale yaa la waayey musaylimatulkadaab ba camar bin caas baa u tegey oo weli aan islaam ka qaadanin ka waran buu ihi saaxiibkiina wuu u sheegay markaasuu wax aan wax la aqriye ahayn yaa wabaru maa anta ilaa udunaani wax saasuu aqriyey camar bin caas oo caaqilah wuxuu yidhi waad garan musaylimo binu xabiibow inaad beenaalo tahay inaan ku garan waada garan buui marka ninkaasaa waxaa isku dayay wax kama jiraan allah wuxuu leeyahay qul waxaa anaa anagu anzalnaa caleyka alkitaaba kitaabkan inaan soo dejinay oo yutlaa calayhim lagu dul akriyayo mayn intaas ku filan mucjizad ninkan ummiga aan weligii waxna qorin waxna akriyin oo kitaabka intaa la ega cid la timaada la waayo uu ku dul akriyayo mayn intaasi ku filan ina fii daalika kitaabka qur-aanka waxaa ku sugan la raxmatan raxmad iyo wadikraa waanin liqowmi qowm yuminuuna rumaynay de kuwa kale qudhooda raxmad unoqon lahay marka muminiinta kitaabka qur-aanka kariimkii raxmad buu u yahay iyo waanin iyo hanuun iyo sharci ay ku dhaqmaan yuu yahay xadig xidho hogaamiyuu u yahay kitaabka qur dadka muminiinta awalam yakfihim ma waanu ku filayn annaa anagu anzalnaa inaan dejinay caleyka dushaada alkitaaba kitaabka qur-aanka ee kariimkaa kaasoo yutlaa calayhim lagu dul aqriyay intaas mayna ku filayn ambiyadii hore mucjizadooda wiiqtilaba ahayd way dhammaatay waa wti waa waktigeedii way tagtay marka dadkan dambe de ma fahmi karaan laakiin qur-aanka waa mucjizad ilaa yom alqiyaama joogto hadda ina hortaalla wey hadda ina hortaallaan wax ilaa iyo hadda isagoo kale la yimaadana lama hayo ina fii daalika qur-aanka daalikada ku dhiciyeen la raxmatan raxmad baa ku sugan iyo wadikraa waanin liqowmi qowm yuminuuna rumaynay haddaan qolada dhalinyarada baraarujin awalam yakfihim faacilkii awey awalam yakfihim anaa anzalnaadaasaaacilka ficilkaasaa faacilkii ah oo anaadaa yaa lagu dhalaalin awalam yakfihim inzaaluna wey dhalinyaradan intaa ola dalleen awalam yakfihim inzaaluna faacilkii waka qul waxaa tidhaa nabiyulaahi maxamedow kafaa bilaahi allah baa ku filan beynii wa beynakum aniyo idinka dhexdooda shahiidan markhaati ahaan ilaahay baa anigii idinka markhaati ugu filan yaclamu alla wuxuu og yahay maa fi samaawaati samooyinka waxa ku sugan waalardi allah allah baa markhaati inoogu filan inaan anu xaq wado idinkuuna beenaalayaal aad tihiin allah baa markhaati ku filan oo alla markhaatigiisa maxaa lagu garan wixii nabigu sheegaa sidiisii u iman wuxuu nabigu sheegay laftiisii yaa imanoo mucjizada oo sidii u iman wey ilahay baa inoo kala markhaati a ah wey ilaahay baa nabiyullaahi maxamed markhaati u ah marka beenaalayaashana waxba sheegi maayaan qul waxaa tidhaa kafaa bilaahi allah baa ku filan beynii wa beynakum aniyo idinka dhexdooda shahiidan markhaati ahaan yaclamu alla wuxuu ogyahay maa fi samaawaati samooyin waxa ku sugan walardi allaha samadii ardada waxa ku sugan yani markhaati ii ah inaan runla ahay waladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilbaadili baadilkii asnaamta rumeeyey wa kafaruu bilaahi alla ka gaaloobay ulaaika kuwaas hum lkhaasiruuna kuwa khasaaray wey way khasaareen kuwa baadilka rumeeyo alla ka gaaloobay baadilku waxa wey asnaamta iyo waxan ay caabudayaan oo hareera joogaan wey markii maka la furtay saddex boqol iyo lixdan sanan baa maka sidaa kacbada hareeraheeda u tiirlay oo mid walba qola caabudi jirtay nabigu tulusaa ku dhihi markaasuu dhici sanamki jaaa alxaqu wazahaqa albaadilu ina albaail kaana zahuqa saddex boqol lixdan sana baa maalintaa cagta la mariyey allah wuxuu leeyahay waladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilbaaili baailka rumeeyey asnaamtiiy wixii lamida ah. wa kafaruu ka gaaloobay bilaahi alle ulaaika kuwaas hum way kaa dadjisanayaan bilcadaabi cadaabka walowlaa ajilun mudda haddaanay jiri lahayn musaman la magacaabay la jaaahum ilcadaabu cadaabku wuu u iman lahaa walayatiyanahum weliba wuu iman lahaa baktatan si lama filaana wahum iyaguna laa yashcuruuna ayna ogeyn carabtaa nabiga waxay ku dhihi jireen allahuma cajil lanaa qianaa qabla yowmi xisaab ilahu xisaabta intaan la gaadhay annaga qaybtii aanu cadaabka ku lahayn ilahu noo soo dejati allahuma in kaana hada huwa alxaq min cindik faamdir calayna xijaarata min asama witina bicadaabin aliim saasay dhihi jireen waa doqonnimada carabta ugu doqonsan waxay ahayd inay yidhahdeen ilaahuna fahamsiiy hadduu xaq yahay saasay ahayd inay yidhaahdeen haddana waa sidoo kale ilaahu waxaas hadduu xaq yahay ifahamsiiy meeshaa lama dhaafi karo marka cadaabkiibay kaa dadejisanayaan haddayna muddo magacaabani jiri lahayn cadaabku dhaqsu u iman lahaa ee allah baa muddo ugu talagalo maslaxadu ku jirto dadkana fursad la siinaya oo in qeyb badani soo muslimtaa suuragal markii nabigu uu dacwada keenay qayb weyn oo kumaan kumahu ka horjeeday yaa markii dambe islaama ka qaadatay ama dad muslimiina dhalay marka hadaan muddo uu alla u magacaabay cadaabka jirin uu keeni lahaa alla subxaana watacaala iyagoo weliba ogeyn baa la keeni lahaa adduunkaabaa cadaabka loo keeni lahaa wayastacjiluunaka way kaa dadejisa bilcadaabi cadaabkii war cadaabki keen bay leeyihiin haddaad wax tarayso walowlaa ajlun muddo haddaanay jiri lahayn musaman la magacaabay oo alla ugu talagalay haddaanay jiri lahayn oo qiyaamaha ah ama cadaabka adduunyada waktu alla ugu talagalay haddaanu jiri lahayn lajaahum bilcadaab cadaabkaa iman lahaa walayaatiyanahum welibu u iman laha baktatan si kada ah wahum iyaguna laa yashcuruuna ina ogeyn iyagoo iska joogu ma cadaab ku dhici lahaa yastacjiluunaka way kaa dadejeen bilcadaabi wayna jahanama jahanamana lamuxiidatun way hareerayn doontaa way koobi doontaa bilkaafiriina gaalada cadaabkan ay leeyihiin allaw noo keen oo nebi maxamedow noo keen maxay ka dadejatan wayba hareereysan yihiin markii qiyaamaha la tago aakhira markii la tago cadaabkay bartanka u gelaya way hareereysan yihiin waliba waxay idhaaheen ina jahannama lamuxiidatu bilkaafiriina waa badaha markii shamsada iyo qabarka iyo ay badda ku dhex dhacaan iyo baddu naar noqon kulul haddayba ku wareegsan tahay taa waxayna suuragolahan muminiintiiba sooma joogaan oo baddu hareeraha kama jirto muminiintiiba marka qiyaamaha weeye qiyaamaha naartii dhinac walba ka maraysa wey meelo uga baxaan lahayn yastacjiluunaka way kaa dadejisa bilcadaabi cadaabka waina jahanama la jahanamana lamuxiidatun way koobi bilkaafiriina gaalada dhinac walba ka mari yowma maalin bay dhinac walba ka mari yakhshaahum ilcadaabu cadaabku uu daboolay min fowqihim dusha yo min taxti arjulihim luga hoostooda dhinac walba uu ka maray wayuquulu alla wuxuu dhihi duuquu dhadhamiya maa shaygii kuntum aad maalinta ay jahanama dhinac walba ka martay waa minka cadaabku dhinac walba ka maro korka iyo hoos mark waaa loo leeyahay dhinac walbuu ka marayaa wey lugahanbaa la yidhi mooyaane korka iyo lugahabuu ka mari xaggii xaggana wuu ka mari markaasaa la dhihi dadhamiya waxaad camal fasheen ciqaabtiisii waatani dadhamiya hadda innaga waxayna hor taalla maalintaa waxu sii dhigo maalin qof iyo camalkii ay tahay maalintaa waxu sii dhigo iska ilaali xumaanta alla waxaad la hortegi lahayd hadda sii tabco inagana waanadaasa inoo tahay yoma maalin buu gaalada daboolay cadaabku yakhshaahum ilcadaabu cadaabku uu daboolay min fowqihim dushooda wa min taxti arjulihim loga hoostooda wayaquulu u alla dhihi zuuquu dhadhamiya maa shaygii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa camal fala jazaaa maa kuntum tacmaluuna wey waxaad camal falayseen abaalkiisii yaa cibaadiin addoomahaygiy aladiina addoommihii aamanuu muminoobayo ina ardadaydu waasicatun tii ballaaran weye ee fa iyaaya aniga keliya facbuduuniya caabuda kullu nafsin naf kulligeed daa'iqatulmowti geeri way dhadhamin uma ilaynaa xagga iyagaa turjacuuna lidiin soo celin aayaddu saxaabadii dadkii markaa maka joogay oo allahooda caabudi kari waayo la dhibay yaa la leeyahay maqsuudku waa inaad alla caabudo inaad dhul joogta ma aha marka dhulkaad alle ku caabudi waydo dhulka alle wuu ballaahan yahay hor iska tag dhulka alle iska tag markaa naftu waxay dhihi kartaa haddaad dhulkaa ka tagto amaad gaajiyo ooni iyo wax daran aad u dhimataa cadow ku helaa markaasee naf walibada kolley waa la dhimanuun marka hijradu waa sida qoladaa muhaajiriinta waxaa la lahaa dhulkan haddaad alle ku caabudi weydeen horta maqsuudka laydinka rabaay waa allo caabudaan anigoodi caabudaan marka meeshan haddii cibaadadii idiin soroob wey iskaga taga dhulka alle waa ballaahan yahay markaa saxaabadu markii hore sideed iyo toban nin baa soo aaday oo cumaan binu iyo gabadhii inanabay ahayd ay kamid tahay ruqyo ahayd haddana dhowrii sideetan baa soo aaday jacfar abuaalib hogaaminay ninkii asxama nagaashahaa najaashi waa lagu carabiyey axmed maaha dadba axmed ilah asxama najaashi wey marka najaashiga waa lagu carabiy waa nagaash wey asxama nagaash melikulxabasha yaa intuu soo dhaweeyey oo raggii quraysh ka daba dirtay soo eriyey antum suyuumun bui suyuumun nabadgeliyaad ku jooga buui meeshan halkaasay iska joogeen markii dambena waa kay makadee ay ka soo hijroodeeno ay madiine soo aadeen markii dambena oo dawladdii islaamka ayd markaa halkaa ka dhalatay marka macnaha waxaa wada wadaa meeshaad alle ku caabudi weydo iskaga tago meel alle lagu caabudo tag oon cidi ku dhibaynin dhulka ilaahay waa waasic risqiguna waa waasic waxaad cunto waayi maysid allah baa ku kafaalo qaada shimbaaraha iyo daabado dhan ba alla baa risigooda hay iyagoo shaqaysanin yaa cibaadi addoommahaygiyo aladiina addoommihii aamanuu muminoobayo ina ardii ardidaydu waasacatun tii ballaadhan wey ee faiyaayo aniga facbuduuni icaabuda dee aniga icaabuda mar haddii la yidhi meeshaad ku cibaade ku falan weydeen ta iskaga taga waa kaan lahayn habeenka dhawa sheegan nin mutaakhiriinta kamid aho asayid qudbi yaa wuxuu qofka muslimka ah wadankiisu waa meesha islaamku ka taliy oo alluhu lagu cabdo halkaasu sheekaas yii kullu nafsin naf kulligeed daaiqatulmowti geeriteen dhadhamin wey uma ilaynaa xagga iyagaa turjacuuna laydin soo celin doona uma ilaynaa xagga iyagaa turjacuuna laydin soo celin doona marka waxaa laleeyahay hadday naftu dhihi lahayd marka layidhi war ka hijiro meeshaad alle ku caabudi weyne amay gaaja idishaa ama n dilaa dee kolleyba waad lahayd wey macnihii waladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camal fale saalixaati camal wanaagsan lanubawinahum waan dejinaynaa min aljannati jannada xaggeeda qurafan daara dhaadheer tajrii ay socoto min taxtihaa daaraha hoostooda alanhaaru waadiyaal khaalidiina fiiha xaalay ku waarayaan nicma waxaa wanaagsan ajrulcaamiliina kuwa camal falay ajrigoodaa wanaagsan almaqsuusu bilmadxi aljanna nicmadu maksuus wa la yidha iyo bisadu yay u baahan yihiin allah wuxuu leeyahy dadka muminiinta oo camalkoodu saalix yahay allah wuxuu u ballan qaaday inuu dejiyo daara dhaadheer oo jannada ku yaala oo anhaartii togagii ay sidaa u socdaan ay ku waarayaan waad garanaysaa waadi khamri ah ku malaba ku caana ah ku ah, biyo ah kuwo kaloo inaan inagu ogeyn ku lula ah, ku jawar waxaasoo dhan baa saa isaga socda ood ku raaxaysan indhaha iyo dhagaha iyo afkaba aad kaga raaxaysan wey allah subxaana wa tacaala maxaa lagu helay waxaadee iimaan iyo camal saalixa lagu helay haddii aada iimaan yeelato camalkaagu saalix noqonin oo bidca kaasoo hoos gasho ama shirki kaasoo hoos galo de waxba kuguma taallo wey waxba ku tari maayo camalku markuu noocaayahay marka haddaad mumin tahay camalkaaguna saalix ha noqdo sidaa unbaad alle hortiisa wax ku heli waladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camalfale saalixaati camal wanaagsan lanubawinahum waan dejinaynaa min aljannati jannada xaggeeda qurafan daara dhaadheer tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru waadiya khaalidiina fiihaa ay ku waarayaan nicma waxaa wanaagsan ajrulcaamiliina kuwaa camal falay ajrigooda waa janno waa kuwee marka kuwa caamiliinta ee jannadaa ku raaxaysanaya he aladiina kuwii sabaruu sabray diintooda ku sabray ee balaayada ku sabray daacada ku sabray wa calaa rabbihim rabbigoodna yatawakaluuna tala saartay wey kuwaa jannada gelaya waa kuwa diintooda ku sabray ee laga fidnaynin ee ku adkaystay wax walba inta lagu sameeyey bilaal binu rabaax kale inta dhagax dusha laga dhigay meel qoraxa yaa la garaacay oo la yidhi ka noqo axad axad axad buu iska leeyahy sidaasoo kale camaar binu yaasir hooyadii sumaya yaasir laftiisa dadkii la laayey ka mid ah. camaar isagu ma dhimanin hooyadii aabihii baa la dilay allah wuxuu leeyahay aladiina ku weeye caamiliintu ajrigaa helayaay sabaruu sabray calaa diinihim ku sabray calaa rabbihim rabbigoodna yatawakaluuna tala saartay wakaayin in badanoo min daabatin dhul socoda yaalaa taxmilu xambaaran karayni risqaha risqigeeda allaahu allaana yarzuquha arsaaqii iyaakum idinkaba wahuwa alle asamiicu ka maqlo weeye alcaliimu oo og imisaa daaba dulka joogta oo shimbir joogta oo risqigeeda qaadan karin oon xataa soo saaran karin oon shaqaysan karin haddana risqigeedii cunta idinka shaqaysanaya iyo kuwa aan shaqaysana isku sugo alla idiin arzaaqa waa samiicun caliim marka allah wuxuu leeyahay diinta dar fisqi darti diinta uga bixina ku adkaysa diinta oo gaajada xamila sidaa yeela waxaa qiso la sheegay tukaha baalka tukaha ah, markuu dhalo ukun markuu dhalo ukun buu dhalaa markuu ukuntaa jabiyo dhashiisu waa cabdiin baa la yidhi dhogor ile waxuma leh labadii tuke iska dhashay baa ka carari baa layidhi cadinkanay ka cararayaan baa lay allah subxaana watacaala markii baashi indhaha kala qaado iyo afka saa u kala qaadi baa layidhi iyagoo waalideed waalidiintay raadin wax yaryar oo sida shimbirahoo kale afka ugeli baa layidhi mudday ku noolaanaya markaasay markay dhogortu usoo baxdo iyo kuwii dhalay u imanayaan baa lay markaasay korinaya waa qiso cajiiba wey waa la sheegay weeye allah subxaana wataala imisaa daaba dulka socota oon waxba shaqaysan karayni oo haddana alla arsaaqo marka risqi alla waayi maysaane alla caabudaa laleeyahy risqi waayi maysaan waa helaysaan wa kaayin in badanoo min daabatin socda oo shimbir ah yalaa taxmilu xambaaran karayn oon qaadan karayn risqaha risqigeed allaahu allana yarzuquhaa arsaaqo iyo wayaakum idinkaba wawa alla asamiicuka maqlo way alcalimu og idinka shaqaysanaya iyo ka aan isku sugo alla risqiga u siiya walain saaltahum hadaad gaalada weydiiso man axadkeebaa khalqa samaawaati samada abuuray waalarda dhulka abuuray wasakhara shamsa walqamara dayaxa iyo qoraxda socodsiiyey layaquuluuna waxay dhihi allah faanaa yufakuuna sidee loo leexiye marka hadday sidaa khaaliqa u garanayaan sidee loo leexiye sifatu daad iyo sifatu ficil baa jira sifatu ficil gaaladu way qirsan yihin sifatu ficil khaaliq raasiq mumiid muxyi waxa yani way rumaysan yihiin gaalad sifatu daat wixii alla u gaar uba ilaahnimadii unbay diidan yihiin ina all keliya caabudaan ubay diidan yihiin sifatu ficil dhan way garanayaan markaa sidaa aanu kala qaadno sifatu daat iyo sifat tawxiid rububiya iyo tawxiid uluhiya baa la uluhiyadu waa cibaadadii gaaladu ma rumaysana rububiyana waa khaaliqnimadii iyo waa sifatu ficil dad baa waxay nagu dacaayadeeyaan shan tawxiid bay sheegeen intaasoo tawxiid bay sheegeen tawxiid lama sheegina luqadayna garanaynin ilaahnimada xagga ilaahnimadii cibaada in alla lagu yahay xagga rabbinimada iyo sifadan in keli lagu yahay xagga raacitaanka iyo mutaabacadan in keli laga yahay marka tawxiidyo fara badan maaha ilahay unba intaasoo dhan ku tacaluqaa allah wuxuu leeyahay walay saaltahum haddaad weydiiso kuwan mushrikiinta ah man axadkee baa khalaqa samaawaati samooyinka abuuray iyo walarda dhulka wasakhara shamsa walqamara dayaxa iyo qoraxdana socodsiiyey layaquuluna waxay dhihi allah bay dhihi axadka sidaa yeela waa allah marka alle wuxulefaanaa yufakuna sidee loo leexiyey mar hadday saa u garanayaan maxay wax kale u caabudayaan allahu allah yabsudu risqa risqiga u balaariya laman yahaa uu qofku doono min cibaadihi adoomihiisa ah wayaqdiru lahu ku cidhiidhi qofkuu doono yaqdiru lahu liman yashaa wey in allaha alla bikulli shayin shay la arka kulligii caliimanka risqiga ballaadhnidiisu ruuxa qiimo uu leeyahay ma aha risqiga yarayntiisuna qiimo yari uu leeyahay ma aha waa xikmad qof waxaa jira qaninimadu u fiican tahay hadduu qani noqon waayo diintaba ka bixi qof waxaa jira faqiirnimadu u fiican tahay hadduu faqiir noqon waayo ibri oo meeshaa u kici allah baa maslaxada marka qiimadu kuma fadhido risqiga badnidiisa yaridiisa qiimadu allah baa maslaxada yaqaan qof walba sidaa u cunantaa allah baa yeelay marka meesha waxaad ka garanaysaa wixii alla ku siiya ku qanac qanaca risqi ka badani ma jiro inaad wixii alla ku siiya ku qanacdo nabiguna waa ka yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii la siiyo wax ku filan waa nolol maalmeed garo oo wa kaana fii sirbihi meeshuu ku dhashayna jooga meeshuu ku dhashayna jooga nabadgelye iyo caafimaad ma haysa adduunyado dhan u haysaa qofkaas meeshuu ku dhashay buu jooga qaxooti ma aha nolol maalmeedkiina wuu haystaa nabadgeliya caafimaadna wuu haystaa adduunyadoo dhan buu qofkaasi haystaa wey marka waxaan kaydkii waxaasu qiimad male allah wuxuu leeyahay allahu allah yabsudu risqa risqiga u fidiya liman yashaau qofkuu doono min cibaadihi addoomihiisa ka ee qiimo uu leeyahay ma aha risqigu wayaqdiru alla wuu ku cidhiidhiyaa lahu liman yashaau qofkuu doono yuu ku cidhiidhiyaa in allaha alla bikulli shayin shay la arka kulligii caliimunka og subxaana wa tacaala nabilahi maxamed wuxuu yidhi waxaa li dooransiiyey inaan noqdo melig rasuula ah oo adduunyadoo dhan xukuma iyo rasuul adoona ah oo wixii alla siiyo un arka tanaan ka doortu adoonnimadan iyo rasuulnimadan ka doorto boqornimadii waan diiday buu nabigu caleyhi salaatu wasalaam walain saaltahum haddaad weydiiso mushrikiinta min axadkeebaa nazala kasoo soo dejiyey min asamaai samada xaggeeda maaan biyo ka soo dejiyey oo faaxyaa ku nooleeyey bihi biyihii alarda dhulka min bacdi mowtiha intay dhimatay kadib yani intay abaarooday kadib dhulka ku neelayo barwaaqo ka dhigay layaquuluna waxay dhihi allah badhi haddaad tidhaahdo war roobka yaa keenay oo dhulka nooleeyey dhulkii markii hore meydka ah waa meydka abaarta ahaa barwaaqadan ka soo saara waxan iyo barwaaqadan midhihii iyo daaqii iyo wax walba ka soo saaray oo biyihiisaa durdur uga dhigay haddaad weydiiso waa allah bay ma cid kalaa sheegan karta ilaa iyo hadda lama hayo cid sheegan karta lama hayo walaysaaltum haddaad weydiiso insaaltum haddaad weydiiso man xadkee baa nazla ka soo dejiyey min asamaai samada xaggeeda maaan biyo oo faaxyaa ku nooleeyey bihi biyihii alarda dhulka min bacdi mowtiha intay dhimatay kadib layaquuluuna waxay dhihi allah baa sidaa yeelay qul waxaa tii alxamdu lilah mar haddii dee laga garhelay alxamdu mahad baa lilaahi alla usugnaat waa laga garhel soo maaha waxaan oo dhan yaa keenay allah bay dhi soo lagama gerhelin maxay ku hadlay oo kale inay xaqa soo maraan mooyaane ul waxaa tihi alxamdu lilah ilahay bay mahadin sugnaatay allah wuxuu le bal agarhum badan ko laa yacqiluun waxba ma fahmayaan dadka garanaya inuu risqigan iyo waxan iyo roobka alla keenay oo samadii ardada alla abuuray haddana aan waxba fahmaynin baladu tabdha wey bal agarhum badankoon